waxaan kaa magangelayaa min alkasal caajisaan kaa maangelaya ruuxuu inuu caajislow noqdo lulmo badan hurdo badan waxba aan qabsan karin daalka n ruuxuu inuu aaruqo iska daalanba iska noogsanay korba kasal culays ku fuulaya wey doo khayrkeed ka cajisto tii adduunyadaada ka cajisto waxqabadkaadii bulshada arrimaheedii oo dhanba inaad noqoto nin gaasirayo liita wey waacuudu bika ilaah waxaan kaa maangelayaa min aljubni fulaynimada cabsida adduunyada ku saabsan weye ma aha jumla waxaa loo isticmaalaa in wixii adduunyada ku saabsan ama diinta xutar leh laga cabsado ama in rabbiga subxaana wa tacala laga cabsadaayo khawf baa layahdaa ama khashya loo yaqaana idan jumligu waxaa weyan waa dacfi marad nafsi ah wey maadaama amraadda iyo caafimaadkuba intuba ilaahay subxaana wa gacantiisa ay ku jiraan allihii awooddan lahaabaa la baryahaya ilaah waxaan kaa maangalayaa fulaynimo ilaah waxaan kaa maangalayaa caajis iyo lidnaan wacuudu bika min aljubni fulaynimo wey lanna ruuxa muslimka ah maadaama qadarka ilaahay qadiisa aaminsan yahay oo aaminsan tahay wuxuu rabbi kuu qadaray waxaan ka ahayn inuusan kugu dhacaynin wuxuu rabbi kuu qadaray inuu ku asiibayana marnaba inuusan ku maraynin lama doonay inaad noqoto nin qoobgariir fara badan oo hashkadeeye oo caaniya biyaha isku daro isku faajaa inaad noqoto la dooni maayo ayib waxaana doonayaa inaad iimaan iyo awood aad wax kasta ku gashaa lagaa doonaya acuudu bika ilaah waxaan kaa maangelayaa min alharami gabow baan kaa maangelayaa yani inaad cascaas noqoto xilli aad dhaafto da'da loogu talagalay ilaa ardi alcumur inaad gaadho gabowgan waxaa weyaan ku dilaya ruuxa ka dhiga ayagoo caanii biyuusan kala gey alma carro kala noqonaya ayb carada laga ilaalinhayo sida caruurta loo waardiyey haramka noocaasa nabigu ka maangelaya tan weyn ee ruux asagoo gadaadkiisii garashiisa ay dhammaystiran tahay haddana uu diinta ku ciroobay waa wanaag iyo khayr wey khayrukum man taala cumruhu wa xasuna camalu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka xishoodaa ruuxa muslimkee waa diinta ku ciraystay xaggana sunniga ah ee mubtadica ahayn ee khalafiga ahayn ayib taladaale waxaa weyaan waxaa loo yaqaana caascaasnina ama gabadha ruux u noqonayo ruux wax kaa garanay waacuudu bika alla waxaan kaa maangalayaa min albukhli bakhaylnimo lannu iqtisaadka iyo bukhli waa kalaye wixii inaad si fiican u maamusho oo dhaqaalo kugu filan iyo biilkaada aad si wanaagsan u maamusho ood u hogaamisaayey ma aha bakhaylnimo laakiin bakhaylnimo waxaa weeye shaygu meesha looga bahan aad kala bakaysho adduunyada meesha loogu talaga inaad ku bixiso ood kala bakaysho ayib <clears throat> xadaثna khaliifaة bn khayaad alcusfuri iqaة imaam qaala saaxib taarikh ninkii iska lahaa wey qaala xadaثna kaثيir bn hishaam alkilaabi iqaة imaam abu sahl alraqi aw ruqi ninkii loo yaqaano wey qaala wuxuu hi xadaanaa jacfar ibna burqaan can yaziid ibn اlasam can abi hurayrata yaziid ibn asam iyo jacfar ba waa laba saqo laba imaam wey can rasuuli lah sal slam qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu caza wajala ilahay wuxuu yidhahdaa muslimiinay ana anugu haddaan ilaahay ahay subxaanah wa tacaala cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay bimacnaa addoonkaygu wuxuu iga malaysaan ahay addoonku wuu ducaysan ilahay buu baryi subxaana wa tacaala xaggana wuxuu rajaynaya ducada laga aqbalo rajada ay rajaynayso ilaahay markaad bariday in ducada laga aqbalo laga ajiiba ah ilaahay subxaanau wa tacaala malaha wanaagsan bogtiisa ya waa ka aqbalaya ayb istikfaar baad la iman allahuma akfir lii dembi baad leedahay ilahay inuu dembiga kuu dhaafaad qudaraynaysao rajaynaysa oad malaynaysaa malahaasa rabbi kuu qabanaya subxaana wa tacaala dembigaad geli waa toobad keeni toobada markaa toobadkanta rabbi u soo noqoto maxaad malaysan toobada rabbi subxaana watacala inuu kaa aqbalo idan aqbalka agtiisu rabbi subxaana wa tacaala idan intaasu malaa jira intaasoo mala ayaa jira cibaado wanaagsan baad la iman salaad fara badan khayraad fara badan quraan akhris fara badan cibaadaad la iman maxaad malaynaysaa cibaadada in ajir lagaa siiyo abaalgud wanaagsan sawaab wanaagsan ayib xumaan baad ka fogaan dunuubtaad ka fogaan waxaad rajaynaysaa ilah subxana wa tacala naarta kaa fogay maadaama aada dembigaas aadan gelin idan malaha noocaasee ku saabsan ilaahay subxaana wa taala in wax wanaagsan laga malaysto markaad la timaado shardigeedii ilaahay cindahu buu yahay subxaana wa tacaala <clears throat> wa ana macahu anuguna addoonka maciisa la jirankiisaan ahay idaa dacaani markuu i baryahayo addoonku markuu ii yeedho i ilaahay subxaana wa tacala kaama dheerow waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiiba dacwata daaci idaa dacaani baabu sayid istikfaar wuxuu baab yahay istikfaarta sayidkoodii dembidhaaf dalabka oo ilaahay loo tabadkeeno dembidhaaf la weydiistaaye ducadii ugu qiimo badnayd ayaa laga hadlaya xadaana musadad ibn musarhad abu bakr alimaam alxaafid sheekh اlbukhaari w abi daawuud qaala xadaana yaziid ibn zurayc min asbat الnaasi fi qataada imaam iqa wey qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaana xusayn xusayn almucalim ninka loo yaqaano xusayn ibnu dakwaan almucalim buu caan ku yahay ayib قال xadثna cabdاللh بن برaydة بن الxusayd aلأسلمي abu shl marwزi ثقة فقيh qاadi marw meesha marw loo yaqaano qaadi ka ahaan jiray in imaam xaafida wey صaxaabigii burayda loodhan jiray wiilu dhalay wey can bushayr ibn kacab abu ayub albasri iqaة imaam xadiikuna bada sanad binafsi ayuu ku yimid an shadaad ibn awsi can الnabi sal ly slam qaala sayid اlistikfaari dembi dhaaf dalabka ama dembi dhaaf rabbi weydiisadka midka ugu wanaagsan waxaa weye sayidkooda ugaaskooda waxaa weeye allaahuma anta rabbi inuu addoonku yidhahdo allahuma allahyow anta adigu rabbi rabbigaygii baa tahay khaaliqaygii baa tahay boqorkaygii baa tahay mudabbirkaygii baa tahay laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa anta adiga mooye liannu ilahay inuu rabbigaadii yahay wax khalqigoo diidan ma jiraan waa masala mutafaqa calayha ilahay inu rabbiya koonkan oo dhan adduunkan oo dhanba rabbi inuu leeyahy subxaanahu wa tacala isaguna maamulo cid sheegatay oon alla ka ahayn ma jirto ilahay hadduu sheegtay fi lkutubi samaawiya ku sheegtayna bini aadamkana waa u qireen laa majus walaa keyrkood wax aaminsan koonkan cid kalea maamusho ama iskale ma jiraan waa la ictiraafsan yahy waa arrin ku abuuran quluubta bini aadam ku abuuran wey ayib meesha khilaafku ka socda waxaa weeye rasuul ama nabi loo soo diray ilahay inay ummadda barana ma jiraan oo odhanaya ilahay inuu jira qira abadan ambiyada waxaa loo soo diri jiray ilahay keliga caabuda eh, ibaat tawxiid wa nafyu shirk nafyu shariic can ilahi subxaana wa ambiyada loola soo diray arki mayso walaa nabi maxamed min abi aadam ilaa nabi maxad sal slam nabi leh eh, ummaday khalqigu ilaahay inuu idan abuuray ogolaada ambiyadu waxay la taagna afilaahi shak faatir الsamaawaati wاlard idan marka waa masala musallama tan dambe marka u baahan nafyiga iyo isbaatka u baahan ee khalqigu barkood muran ka qabaan ee tawxiidka iyo shirkiga masaladaasaa nafyigu gelhaya laa ilaaha ila antaw ayib nabigu ma dhihin umirtu an uqaatila الnaas xataa yactarifuu ana allah huwa rabbuhum lama hayo umirtu an uqaatila الnaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila اllah w fii riwaaya xata laa ilaha ila allah intaasaa laisku haya khalaqtanii rabbi waala abuurtay wa ana aniguna cabduka addoonkaadii baan ahay wa ana anugu haddaan addoonkaadii calaa cahdika ballankaadii baan ku jira ballanki waa maxay caalamu dar lagaa qaaday cid ictiraaftay qalbiyan oo fikriyan aad ictiraaftay inuu rabbigaa yahay ayb ballantii inaan ku caabudo ahay oo inaad rabbigaada ahay rabbigay aad tahay oo alastu birakum qaaluu bala aan qiray ballanka asagan ku jiraa inaan ku shaqeeyo wawacdika yabow hadii baan ahay ma staactu yabow ballankaan kuu qaad inaan ku caabudo dhannaan u laxan xagganaan u bayn xagganaan u bayn aduguna iyo ballanqaada wanaag iyo khayr xadiii mucaawiya galinaysaan mucaawiya ma taqaanaa maa xaqu lcibaadi cala allah iyo wamaa xaqu llahi calaa cibaadih idan baabkaas inaad garata w baabka asaga idan marka cibaadadii iyo ilaahay subxaana wa xaqu mina ma staactu ballankaadii iyo yabow baan ku jira aan ku taagana intaan awoodo fattaqu llaha ma staactum laa yukalif اllahu nafsa ila wascaha abuu waxaan kuu qirayaa laka adiga abu yani actarif waa uqir weyaan abuu waxaan kuu qiray laka adiga binicmatika nicmadaad ii gashay galladaad igu leeda abaalku rabbi kuu subxaana wa tacala aa qirta wey ayb wa abuu waxaan qiran laka adiga kuu qiran bidembi dembigayga inaan mudnib ahay dembiilaana rabbiga waa qiranaya subxaana wa tacala fakfir li allahu idhaaf dembiga asagan qirtay fainahu laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta cidaan adiga ka ahay ma dhaafto acuudu bika adigu waxaan kaa magangelaya rabbiyow min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkii dunuubtaan galay iyo xumaantaan la imid iyo gabadhici iyo somaskaagtayntii badnada aan galay ila addoon baana ways ogahay insaan baana haye bashari bani aadami ilaah kaa sharkiisaan kaa magangalay ilah wuxuu xaqu leeyahay markaad khaldantay inuu ku cafiinba kuu qabto oo ilah maxaa cadaartay adaa khaldamay wey ilah halxma maxaad igu dhaafi wey taa waa codsi kale wey iyo nacnac kale wey lakin ilah xaq wuxuu u leeyahay addoonkiisa maadaama aad tahay markaas sakatiyadu khaldantay in quwata lagu qabto acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkiisa ee dunuub ah baan kaa magangelaya idaa qaala hadduu addoonku yidhaahdo ducada ayada ah allahuma anta rabbi laga soo bilaabo ilaa acuudu bika min shari maa sanactu idaa qaala hadduu addoonku yidhahdo xiina yumsi markuu galabaysanay oo famaata uu saa ku geeriyoodo dakhala aljannatu jannadu gelaya waa isdhiibtee maogta ilaahay rubuubiyadiisii iyo waxdaaniyadiisii iyo uluuhiyadii iyo khaladkaadii iyo ballamihii waxoo dhan baad waa isdhiibtay ilaahday saa isu dhiibay oon dembi kale iyo balaayo kale ku dhexdhexin haddaad geeriyeeto jannada gelaysaa aw amase qaala wuxuu yihi rasuulku kaana ruuxa wuxuu noqonayaa min ahli janna waidaa qaala hadduu yidhaahdo addoonku xiina yusbixu markuu waaberisay waagu u baryo fajarka u tukado ama ogtaba ay dillaacdo hadduu yidhahdo ducadan ku ducayso oo famaata uu geeriyooda min yowmihi maalinka asagaana tlbu helaya waa maxay dakla اjanna aw kaana min ahli janna mila marka waa duca aad muhiima wey halagu dadaalo ducadaas aad waxaa u sharxay ibnuqayim raxmatullah aleyh fi kitaabi alwaabil sayib baad ugu sharxay iyo meelo badanba ducadu qiimo badan wey halla xifteen ha lagu way jiraan riwaayada qaarkood laakiin waa isku mid dhib lah dhib ma riwaayo badanoo horey gelinaya waa jiraan riwaayo kule xataa wacuud bakum duca dambe ku daraya waa jiraan idan inta ku ekaystiya takfi ayib nawi inaad kaartisan ku keena ducada waa soo celceliya ibnu eh, taymiya fi kitaabi alkalima ayib sharxiisa badrudiin alcayni uu leeyahay asaguna alcalam eh, hayib mise hayb bu ahaban filaya asaguna waa sharxay allagu laabto dhib xadaana axmed ibn cabdillaah axmed ibn cabdlaah ibn yunis ninka loo yaqaana xaafidka ah xadaana ibn numayr yani cabdulahi bn numayr cabdulaahi ibn numayr waa iqatun xaafid abu hashim alhamdani can malik ibn mujwal iqatun imaam can ibni sawqa ibn sawqa waa muxamed ibn sawqa bacd culama waxay aqriyaa ibn suuqay akhriyaan banna waaba xarakeeyeen sawqa yidhahdaan ayib almuhim waa nin imaam alghanawi iqatun xaafid abu bakr alkufi can naafic mawla bni cumar can ibni cumara qaal inaa kunaa waxaanu ahayn haddaan muslimiin nahay ama saxaaba nahay lanacudu kuwii tariyo xisaaba fi lmajlisi fadhi keliya linabiy nebiga waxaan u xisaabi jiray rabi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim miata mara hal fadhi uu nabigu fadhiisto oo uu nala fadhiyo iyo waxaan u tirin jiray dheheen nabigu ila way ayaga ishay ka xaday nabigu i tiray ma odhan jirto ayagaa fiirinaya isagu dhaqdhaqaaqiisa xagtaa garkiisu dhaqdhaqaaqi jir saxaabada soo guuriyey waxay ka tageen lama arko maalin buu natiijiyey nabiga asagoo madaxiisu qoyan biyo ka dareerahayaan waa la soo guurinaya cilmigaa ku jira wax laga tageen lama arko idan nabiga fadhiyo wardinaya markay arkaan iyagaa tirinay ayaa xisaabsanay ee nabiga ii xisaabiya ma dhihi ayib cabdillahi mascuud markuu arka nin dhagaxyaan tirsan hayo waxbaan xisaabin ama laftimireed meel ku ururinay ama dhagaxyaan wax ku xisaabanaya wuxuu dhihi jiray anaa ku ballanqaaday waxba kaa fakanina faraha ka qaad waxaad ku qawshee khayr ahaa inuusan xabad kaa fakan ala waayan aakharana ku ballanqaadin ee waxba isku lugeyn aduga daldal wardigun afka ha qaadin waxbaa tusbaxa dareeri iyo dhagax meel ku afuufiyo hawlahaas iska daabur anaa ballan kuu qaaday inuusan xabba kaa fakan allaha laa yalimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha rabbi ikfir li alla ii dembi dhaaf watub calaya iga toobad aqbal ilaahu ii dembi dhaafo haddaan toobad keena toobada e aqbal inaka adugu waxaa taa tawaab allaha toobadda inta badan toobadda aad u aqbala arraxim weliba naxariis badan atawaab waa ilaahay subxaana wa waad mubaalaqa ku jirta waa facaal waa maxay addoon kastoo toobadkaada ka aqbashaa kama daashid wey war shalay baad khaldantay faraha taagata waanu kaa yeelnay haddana maanta dhex fadhiisatay lagaa yeeli mayso ilahay ma yaqaan hawsha ayada addoon kastoo is dhiibaayey ilahi wuxu leh subxana wa soo dhowow bal wali waa ku fasaxaya kama fi صaxiix mia maraa u tirin jifa ama ruuxa bani aadamka asagu dhaqankiisa waxaa weeye inuu in yar ku dulqaato wax yar maalin baad dulqaadan maalin labaad marka saddex baa kaa dhimanaysa jid baad agala baxay kule jid waddaad aga dhigatayba wadda kaa wadhay bani aadamba waa khaldabay maya liinaanba u timirta ogoba hadday og tahay u horreysan khaladnaa indhaha ku goyn lahaa banaanka laga mar lahay dabkii lagu gubtaa dambiska laga gudaaba kuleh marka waa biniaadamku baab kale wa howlahooda xadaana muxamed ibn صabax albazaaz alimaam alxaafid qaala xadaana khaalid ibn cabdilaah ibn cabdiraxmaan ibn yaziid alwasiti can xusayn ibn cabdiramaan xusayn ibn cabdiraxmaan waa nin eh, iqa aw can hilaal ibn yisaaf alashjaci iqat imaam can zaadaan abu camr alkindi baa loo yaqaana kunyadiisa saduuqi urfil wa fiihi tashayuc aw shiiciya can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat sallaa rasuul lah rasuulka ilah wuxuu tukaday adduxaa salaata barqinkiibuu tukaday salaadda barqinka la tukado uma qaala markaasuu nabigu wuxuu yihi allahuma kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim xataa qaalaha miata mara ilaa uu nabigu boqol gaadhsiiye buu waday saxiixulisnaad buu sheekhu yihi laakiin nasaa-i waa cileeya xadiidka fii camal ywm leyla wuxuuna rajaxaya xadiidku inuu yahay min xadiidi rajulin min alansaar shucbe iyo cabdilcaziiz ibn muslim alqasmali iyo cabaad ibn alcawaam ayaa khilaafay khaalid ibn cabdilahi bay khilaafeen oo xadidka ninka warinhaya intoodoo kale xadiidka xusein bay ka wariyeen raggaa dhowrkan sheegnay can hilaal ibn saafin bay ka wariyeen can zaadaan can rajulin min asxaabi rasuuli ilah si kastaba noqota xadidku waa saxiix ama can caaisha ha ahaado ama can rajul min ansar ha ahaadee nabigu waa ka sugan salawatullah aslam aleh xadaana abu macmar magaciisi muxuu ahaa cabdulahi bni man cabdulahi bni camr ibn abi اlxajaaj iqat imaam yani hal xifdiyo mar abu macmar kaloo meelaha dhexdaa tagaa jira oo dabaq taabiciin dhaca ama atbaac taabiciin ama mar hadduu sheekh bukhaari ninkaas wey qaala xadaثana cabdاlwaariث ibn saciid qaala xadaثana xusein xuseynka waa kuma xusein almucalim ninkaad aynu soo marayna wey xusein ibn dakwan xusein mucalimka loo yaqaano wey lanno sanadka haddaynu soo marray sanadka hadda aan ka bilowna wey cashirka sayid اlistikfaar sanadkiisii wey qaala xadaثana sidooda marka dabaqada hadda aad ku jirto oo ah ninka saddexaad ninka saddexaad marba hadday kutubu sita xuseen ku dhan isaga wey nin kale maa marba haddaada meesha ku jiroo kale ama ku dhow lagu yidhaha xadaana xusein oon wax kaala raacinin xusein bn almucalim ninka loo yaqaano qaala xadaana cabdullah bni burayda alaslami qaala xadaanii bushay bnu kacab alcadawi qaal xadaanii shadaad ibnu aws can nabiyi qaal sayd listikfaar waay dhamaystiran qaybta dambe waatana waatana qaabka kale ahayd ee wadaadaha qaarkood markay ka shanqariyeen qaala sayid اlistikfaar waxaa weeyaan an yaquula inuu addoonku yidhaahdo allaahuma anta rabbi laa ilaaha illa ant khalaqtanii wa ana cabduka waad i abuurtay addoonkaadina waan ahay waana aniguna calaa cahdika ballankaadii baan ku jiraa iyo wacdika yaboohaada ad yabooday ma staactu intaan awoodo acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey dembigi sharkiisi iyo dhibaatadiisii iyo aafadii uu keensan lahaa abuu laka waxaan kuu qiray binicmatika galladaada iyo nicmadaada wa abu'u laka waxaan kuu qirayaa bidanbii nin diidan ma ihi way inkarsan waa ictiraafsana fakfir la alla ii dambi dhaaf yani abiicat اlbashar iyo caqligaba wuxuu keenaya rux hadduu dembi galo oo u qirto iyo asagoo gale hadduu inkar keego kale ciqaab badan yahay kuwan booliska on dembiga gale hadda intaa hadda bangaana ku geeyaan oo roodka maxkamad lagu saaro oo tiraado dembiga kuu soo eedeeyeena beentaada inkarto malagaabaa galay haddaad tiraa beenta laftirkaan ku baanay kusii daynayaan lanno ictiraafku waa ka qiima badanya inkaarka sidiisuba fii cuquuli bashar wa fii hayriha marka adoo marka dembi aad gasho rabbi subxaana wa tacala oo tawaab raxiim ah oo kafuur ah u qirtay ilahay subxana watacala waa ku cafinaya fakfir lii ilah wi dambi dhaaf fainahu laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta intan dambe haddaay maysan wadanin xadiikeenu soo mar qaala wuxuu riishee nabigu man qaalaha ninkii yidhaahda ducada ayada min anahaari maalinkii xaggiisa min anahaar lakin xadikan wuxuu ku qaydahayey masaan iyo sabaaxan buu kala qaaday xataa maalinkii xilli ka mid ah hadaad tiraado muuqinan asagoo rumaysan bihaa biducaai ducada ayada ila macaani bay xambaarsan tahay ilaahay rubiyaad u qirtay uluuhiye iyo waxaad u qirtay waxdaaniyo waxaad qiratay dembigaadii waxaad sheegtay inaad ballantii rabbiga aad la gashay iyo wacdiga aad ku jirto inaa ilahay ka maangeyso dunuubta gashay sharkeedii waa isdhibtay muqinan biha iska dareeri ma aha waa inaad macaanida dhuxasada rabaa oo samaata geeriyooda min yowmi maalinka asaga ducada uu la yimid qabla an yumsiya intuusan garabaysaninba geeriyooda fahuwa min ahli janna waman qaalaha ninka yidhahda min alleyl min bacdi saacaati alleyl alxaal huwa muuqinu uu rumaysan yahay biha biducaa bilistikfaar famaata geeriyo qabla an yusbixa intuusan waa beriisan waagu u beryen fahu min ahli janna xadaana xabs ibnu cumar xabs ibni cumar ibni xaaris alأsdi sheekhu اlbukhaari wa abi daawuud iqatun habt ila anahu ciiba maxaa lagu ceebeeyey dhowr korba ninkaa soo mara qur-aanka ma ahayn wax lagu ceebeeye baahdi اlujrata calى اxadiiث markuu xadiiska waranhayo oo xadaana fulan soo socou dhihi jiray ninka xoogow ardayga ah. ah, dirham inaad bartaa dhigto waxba lagu yeeri maayo odhan intaasa waladaha qaarkood inuu ku naqdiya lakin waa nin imam tiqa ah wa qaala xadaanaa shucbata ibn اlxajaaj abu eh, bistam alwasiti can camr bni mura can abi burdata abi burda magaciis mxuu ahaa camr iyo eh, barda idin qormisa barzata aniga burda i qoran lakin aan fiirin waxaa saxiixa yani sheekh wuxuu leeyahay asalkii waxaa ku qoraa barzata lakin sida saxiixa waa abiburda abiburda sax ah iska sax haduu adigu barza kuu qoranta kuyadaasuu caan ku yahay abiburda waa wiil dhalay waa ibnu qays alashcari abi muusa samictu aar baan maqlay rajul min juhayna aar ninka loo yaqaano waa nin reer juhayna ah oo yuxadiu ka waramaya kana xadiid ka tabanaya can cabdilaahi bni cumara meesha can baa ka dhacday aniga yuxadiu cabdulaahi ibni cumar baa ii qoran marka waxay noqonaysaa haddii sidaa lagu daayo aqar baa xadiidka wuxuu u sheegaya cabdulahi bay noqonaysa oo muxadidka faacilka ee wax samaynaya waa aqar ninka wax loo sheegayna cabdulahi buu noqonaya laakiin marka sida sax lamaro canba meesha ku jirta oo aqar baa xadiidka wuxuu ka tabinayaa can cabdilaahi bni cumara yuxadiث can cabdاlahi bni cumara qaal cabdulahi wuxuu yidhi samictu الnabiya rasuulka ila baan maqlayo yaquulu leh tuubuu ilى اllahi ilahay u noqda ilahay u toobadkeena isu dhiiba fainii aniga rasuulka nebi maxameda ee makfuurlahowga ah atuubu ilayhi ilahay baan u toobadkeen u noqdaa kula yowmin maalin kasta miata mara boqol goor iyo ka badanba ayib culamo waxay leeyihiin miata mara waxaa looga jeeda lilmubaalaga waxaad dhahaysaa toban jeer ka badan kuu sheegay waxaa laga yaaba lakin inaad afar goor iyo shan goor u ayib waxaa weyaan saxaabada waxay u jeedaan ba bacd nabigu in badan boqol ka badan buu xaj jiray boqol ka badan leanna marka tira boqol carab ay tiraada fi lcasr alawal tiro badan ba iska ahayd saxaabiga wuxuu ihi kun tiro ka badan madan aqooni anugu yani sabaayaad iyo dad ciidan la jabiy gaala la jabiye kama fi sunan abi daawud wa hayri ayuu gaaladii maxaabiista laga qabtay bay dhaheen madax furashaan bixinayna markaasuu weli waxay dhaheen waxaad qabsato dhan baan ku siinayna markaasuu weli iska keena kun dirham ah. waagi dambe uu ka sheekeeyey bay taabiciinta dheheen waaga la xisaabta loo bartay waxay dhaheen markaad kun dirham bisa qabsanaysa ama kun dinaar maxaa toban kun iyo labaatan kun iyo miata alfin iyo alfay alfin kusan weydey markaasuu yihi ballamka xisaab kunka badan maana aqoonin buuri <laughs> xisaab kunka badanba maana aqoonin lacna way socota xisaabta hadda xad go-an ma laha tobanka sanaba marba intii gudba lagu dara adla markee u dambeeye matrilin baa u dambeeye mise waa awey raggii hawlaha ku ficira kule waxbaa lagu daraa wey ayib intaba waa dhici kartaa asalkoodii waxay kusoo koreen byremiyiguna xoolaha ay dhaqdaan boqol boqolka u tiriyaan mooye xisaab badan maysan aqonin aaniyan dad adduunya danaya ma ahayn dad adduunya shuqulba ku maysan ahayn xataa bacdu taabicin arkaysa aan lacagaha lacagta carurta markay u dhiibaan carurta ay dhihi jireen abba inta waa maxay waa toban dirham waana boqol iska qaadan jiray danba kama laha xataa sheekh alamin shaqiid maxamed amin shaqiid saaxib aladwa albayaan riyaalka suudiyan musan kala aqoonin riyaalka suudiyaanka musan kala aqoonin daraajiin baa lagu sheegaa inuu carruurta weydiiyo mooy musan kala garan jirin aabotan ma toban riyaalba mise waa konton mise waa boqol waxay dhahaan buu ku qanci jiray waxaa soo guuriya maxamed mukhtaar shanqidadii baan ka dhowrka asagoo sheegaya cajab ka dhegeysta idan marka waxaa weyaan zuhdi bay ka ahayd badankood badankood xildhibaanaas xisaabta intaa badan ay sii dhanina waaba dhici kartaa adduunyadan saa aan loogu furmin takaafurkan iyo adduunya ku dagaalankan iyo balaayadan badan aysan jiri jirin idan maxmalka labaduba bayada kusoo korena way keenaysaa iyo tarbiyada ay diinta ka qaatana inaan addunyada lasii raacinin ah intuba way keenaysa xadaثana axmed ibnu yunis qaala xadaثana zuhayr ibnu mucaawiya abu khayثama qaala xadaثana mansuur منصور بن معتمر عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن laa yakhiibu qaa'iluhuna subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar miata mara mucaqabaatun mucaqabaadku waa shayga markaad wax la daba dhigo cirbiyaalo wey wax lagu cirbiyo markaad salaada ka baxa daba dhigaysaa markaad sunno tukata daba dhigaysaa yani waa dabadhacyo waxbay daba dhacaan wey horena kama maraan dhexdana ma galaane way daba dhacaan shayga gadaashiisay dhacayaan mucaqabaatun adkaar wax daba dhigo wey ama salaada la daba dhigo ama e, wardiga la daba dhigo laa yakhiibu ma hoogo ama ma ayaan daraysto e, qaa'iluhunna ninkii ku qawle yidhi ninkii la yimid waa maxay mucaqabaadkaas la daba dhigo e, adkaarta ama salaadaha subxaan allah ilahay baa nazaana hufano ceeb ka hufan weeye iyo wuxuusan mudnayno dhanba ku hufan walxamdu lilah mahad ilahay baa iskale subxaana wa tacaala walaa ilaha illa allah wallahu akbar miata mara boqol goor boqol jeer ninki yidhahda buaari wuxu ui rafacahu xadiidka waxaa rafciyey ibna abi unaysa ibna abi anisa ninkaas oo zayd ibna abi unaysa ninkaasaa rafciyey waana iqa muxtaj fi saxiixayn wa camr ibnu qays almulaa'i riwaayada camr ibnu qays cinda muslim wa ku jirta lakiin riwaayada zayd ibna abi unaysa maana helin cidda soo saartay lakiin bukhaari lisicati xifdihi labadooba labadaasa rafciye bu lanna xadika fii suurati mawquuf wey xadiidku xadiidku kacab ibn cujra saxaabigaasu ku taagan yahay qaala rasuulahi musa waa mawquuf xadiiku hadda sida inoo qoran bukhaari marka wuxuu ku waxaa rafciyey zayd ibn abi unaysa iyo camr ibn qays almulaa'i oo laba iqa ayaa rafciyey weliba riwaayada camr qays cinda muslim isagoo ayadoo marfuucah ah. xadiidku marka waa saxiixun mawquufan wa marfuucan macan labaduba ayb baabu ducaai alakhi bidahri alhayb waalka uu kuu duceeyo maqnaasho kugu duceeyo baab ducaa akhi walaalka ducadiisaba uu baab yahay bidahr lhaybi maqnaansho dhabarkeed uu kugu ducey bimacnaa idinkoo kala maqan oo kugu duceey ab anna ducada anoo kula taga i ducayso iyo adagoo maqantaad ay xusuusatad ii soo ducayso waa kala fadhi badanta ayb xadaana cabdulahi bn yaziid abu cabdiraxmaan almuqri min kibaari shuyuukh bukhaari in badan baynu soo mara qaala xadaana cabdiramaan ibn ziyaad cabdiraxmaan ibn ziyaad ibn ancam alafriiqi daciifun fii xifdih qaala lii cabdulahi bn yajiid wuxuu yii buui cabdiamaan wuxuu leeyay cabdulahi bn yajiid almuqri abu cabdiraxmaan alxubali wuxuu igu yidhi samictu cabdallaahi bni camrin baan maqlay oo cananabiyi ka tabinaya qaala nabigu inuu yidhi asracu ducaa'i ducaa midda u degdeg badan waxaa weye ijaabata xagga aqbalidda ducaau haa'ibin lihaa'ib ruux maqan oo ruux maqan u ducaau haa'ibin mid maqan ducayntii weeye waa la baryo lihaa'ibin nin kaloo maqanoo walaalkii ah cimraan bn xusein baa laga wariya xadiikaasoo kale iyo ninka loo yaqaano eh, ibn cabaas xadika cimran bn xusein bazaar baa soo saaray xadika ibn cabaasna abraani baa soo saaray fi ducaa waa daciif xadiiku min xayu ariwaaya laakiin macnihiisu waa sugan yahay can rasul sal slam xadiikan soo socdaaba daliila ah inuu macnihiisu sugan yahay ama min xayu riwaaya ma sugna xadaana bist ibn maxamed almarwazi qaala xadaana cabdulahi mubarak abu cabdiraxmaan qaala ahbarana xaywa ibnu shurayx qaala ahbarana shuraxbiil ibnu shariik almacaafiri saduuq ama ragga hore lasweydiin maayo in badan baad soo martay annahu sheekhaa samica wuxuu maqlay abaa cabdiraxmaan alxubali yuu maqlay anahu marka cabdiraxmaanna aba cabdiraxmaan alxubali samica inuu maqlay asunaabixi cabdiraxmaan ibnu cusayla loo yaqaana ninka isaga ah waa xilligii nabi maxamed buu islaamay nolol buu ku soo gaadhay weliba markuu soo kacay nabigii aad u tagtid madiina ayuu u yimi nabi maxamed geeriyooday oon weli aan la xabaalin aan la doogin anahu taabicigaas ama calى bacdi aqwaal alxufaad inuu saxaabi rag baa maraya anahu samica aba bakr الصadiq radi alahu tacala canه ana dacwaة اlأkhi fi اllahi tustajaab dacwaة alakhi walaalka baryadiisu iyo ducadiisa uu kuu duceeyo filaahi ilahay dartii aad ku waalawlodeen tustajaabu waa la ajiiba waa la aqbala abubakarna saas ayaa ka sugnaatay laann waa arrin hayb ah idan saxaabigan abubakara hadalkan asagu hadduusan min allaahi walaa min rasuuli uusan ka haynin arrin lagu dhiran kara ma ah ruuxa muslimkee walaalkaa ducadu kuu duceeyo waa la aqbalaya laa shaka saxaabi kuma dhiiran karo marka iimaankoodii iyo itibaacoodii iyo say bidcooyinka iskaga ilaalin jireen ama umuur la haybiya ay oga firsan jir marka la eegaayo idan tan laftirkeedu waa xadiis xagga riwaayada mawquufa laakinahu marfuucun xukman xadaثna mxamed بن سلام الbikndi شhekh الbخاarي qال xadaثna yaحyى بن abi hunya waxaa loo yaqaana yaحyى بn cabdالmلك qال أخbarna cabdالmلك بن abi سulayman صدوq lah أwhاm عan abi الزubayr mحamed بn mسلم بn tdrس الmkي عan صفوان بn cabdالlah بn صفوان ثiqة qaliil الxadيiث wa kana taxtahu wuxuu ninkaa qabay wey ninkaa صفوان بn cabdالlahi ah ibn صفوان waxaa hoos joogtay adarda binta abidarda abidarda gabadh dhalay buu qabay ayb qaala wuxuu uhi sheekhaas qadimtu calayhim shaama qadimtu waxaan oogu galay calayhim calaa ahli abi darda wey ree abu darda iyo dadkii la noolaabaan waxaan ugu tegey ashaama shaam baan ugu tegey suuriya xaggaasaan ugu tegey fawajadtu waxaan helay umma dardaa umma dardaa waxaan helay fi lbeyti iyadoo ku jirta umma dardaa oo guriga joogtoon meel maqnayn baan u tegey bul salaami waa sudufii sudufii markaa noqonaysa waa xidid reere xidida wey walam ajid maana helin imra aba dardaa sheekhu weynaha saxaabigaa maana helin qaalad marka waxay tihi ummu dardaa aturiidu alxaja alcaama safwaanow sanadkan ma xajayeysaa sanadkan maanta xajka inaad aadama laga yaaba qultu waxaan idhi buu ihi nacam haa waan xajinaya hooy qaala waxay tihi fadcu allaha lana bikhayr ilahay khayr nagu soo ducee noo soo bari ilahi subxana wa tacala idan aarkan waxaa laga kabtoomhayaa aarka xadiidka daciifka ah ee cumar odhan jiray shaarikna fii ducaaika ya ukhay ama laa tansana min ducaaika ya ukhay qaala waxay tiri fadcu llaaha ilaahay noo soo bari lanaa annaga bikhayrin wanaag nagu soo ducee faina اnabiya nabiga ilaahay kaana yaquul wuxuu odhan jiray ina dacwata almar'i ruuxa ducadiisu almuslimi ee muslimka shardi wey mustajaabatun waa loo aqbalaa liakhiihi walaalkiisa kale bidahri اlhaybi maqnaasho dhabarkeed markay kale maqan yihiin walaalkaa kaa maqan oo muslim hadduu kuu soo duceeyo ducadaa waa la aqbalaaye safwaano markaad xaramka iyo aad xajido ilahay noo soo bari subxana wa tacala cinda rasihi madaxiisa eh, agtiisa waxaa ah malakun malag malagaasu muwakan loo wakaashay eh, ducadaa inuu wax ka yidhaahdo markaad ducaynayso ida ilaahu hebel u dambi dhaaf ilaahu eh, ruuxa caafi ilaahu kan u yeel ilaahu sinan yeel ilaahu aafayni ilaahu ilaali ilaahu dhowr ilaahu owlaadda u barake aad leedahay ducaynayso malag baa ku garab adiga malagaa muxuu samayn kulamaa dacaa markastoo u duceeyo ninkan daacigaa ah, liakhiihi walaalkii u weydiiyey ilaahay bikhayrin khayr qaala malag wuxuu dhi aamiin allaha kaa aqbalo walaka bimil ayadoo kale allah ku siiyo marka koowaad allah u aqbalay ninka u ducaysay aduguna intaa in leg allah ku siiyo wax la'aan rabbi kudhigi maayo subxana wa tacaala malaggu markaa usoo shaqoonaya marka waxaa leeyahy safaanood shaqaysaa leeyay annagaa noo soo ducee malaggu aamiin ha yidhaahdee adiguna ta lagu ducaysato ayadoo kaas u hesheeto malagana eh, hawshaa kugu ajiibo aamiinna ku yidhahdo shaqaysaa la yidhi meesha fadhigay qaala wuxu uhi safaan fallaqiitu abadardaa abadardaa waxaan kula kulmay asaguna fi suuqi gurigii baan ka baxay oo magaalada dhadhacay magaalada markaan tegey abudardaa buu la kulmay faqaala abudar wuxuu yidhi mila daalika asagun intay ummu darda ii sheegtay buu sheegay muxuuna yidhi naysudce buuri saas inaad xajiid ma laga yaaba haa maxaad xoolo wadi iyo maxaad shaqaysatay iyo xogow bokod maleeda bal ka warranayo hawlahaas saxaaba u bixi mayso xagga aakharo saadka ina xajida ma laga yaaba haa may soo ducee faqaala mila dalik yasiru asagoo ka soo guurinaya yani yanqul wey can inabiy nabiga ka soo guurinaya intii buu sheegey siduu mudirda u sheegtay buu u sheegay nabiguna ka soo tegey arrinta ayada iyadana waa arrin aad u qiimo badan oo laga qaadanayo dadka muslimiinta ah Eh, ay iska codsadaan inay isu soo duceeyaan ama xaj ha aado ama safarka ha la in isu soo laga qabanayo idan meesha waxa ku baaba'aya madhabka annaga shaaficiyada aan qabnay shaaficiyadu riwaaya waxay qabaan inuu ruuxa taa isu ducey waa masalatu eh, eh, hayr illah wey ilahay heyrkii ood wax weydiisata wey lamana ogolo waana arrintuu ku qancay sheekh ibn cuthaymiin sheekh maxamed ibn saalix ibn cuthaymiin asna arrintaa wuu sheegaa idan maadaama ay timid sunna salafiya ay timid can saxaaba ayib waa warkaa waa xidhan yahay wy ruuxa muslimka wuxuu awoodi kara inaad weydiisato oo weliba da addunya ahayn oo alla bari ah oo isoo ducee oo duca ah ayado waa inay wax dhibla weliba sunna mutabaca tahay baa laga qadanaya xadaثna muسى ismاعيل تbudki و شhihاab iبn cabاad شhihاab iبn cabاad alkufi شhihاab iبn cabاad kaloo basri a jira ninkana sheikh الbukhaari ah iyo keyrkiiba ayb ama ninka asagu wuu ka daba qawan yahay ninkaas ninkaas basriga asagu waa dabaqadiis way saraysa qaala xaafidka faxibariga adu kala saara shihaabyada magacyahan le adu kala saara qaala waxay dhaheen labadaa sheekh xadaثana xamaad ibn salmة can caطاء ibn sa'ib cطاء بن sائب waa ثقة imاam xاaفظ إlا أنhu اkhتلطa في آkhiri cمره أma riwاaيaة xmاad بن سلمة can caطاء ma qabل الاkhtiلاط ba mise bعd الاkhtiلاط o masألة khilaafiya bayn الcلamاء laakiin waxaan muran lahayn inuu ka maqlay bacd الاkhtiلاط wuxuu kaloo ka maqlay wuxuu ka maqlay idna في الاkhtiلاط waa kaga maqlay laakiin أكثر الجمهور waxay rajaxaan riwaayaة xamaad can caطاء inay tahay qadiima lana xujaysanaya loo badan yahay arrintan waxaa u taxqiijiyey sibt alcajami ninka loo yaqaana kitaabkiisa nihayat اlikhtibaط raqamka toddobaatan iyo koba logu laaban kara can abihi aabihi asaa'ib ibn malik can cabdilaahi bni camrin qaala qaala rajulun nin baa wuxuu idhi allaahuma akfir lii walimuxammadin waxdana faqaala nabiyu laqad xajabtaha can naasin kaiir nin baa wuxuu ihi allahuma akfir lii alla wii dhaaf lii anigii alla wii dembi dhaaf walimuxammadin muxamadna u dembi dhaaf waxdana keligaanna bui cid kaleed naxariis ooma ogolin faqaala nabi nabi wuxuu idhi laqad xajabtaha waxaad ka hor istaagtay oo isbaaro oga dhigtay ducadii can naasin kaiir ummad fara badan wa cinda ibni maajah laqad ixtadarta waasican waxaad xaayndaabantay ama qoolaabatay shay ballaaran oo ummadda wada gaari lahaa idan ma ninka hadda un ducadii dadka u diidan ee nebi maxamed isaga ku ekeeyey wax kale inuu bixin lamaad umalayn lama ogola howlaha noocaas yacnii shay ducaa ama naxariisa ah oo ilaahayba waasax ka dhigay inaad ceeshato lama ogola laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay wadaadkii ramiiga ahaa ee masaajid ku kaaji jiray markuu nabigu waxbaray salaadda ka dambaysay la tukaday inuu sidaas yidhi waa loo badan yahay culama waxay leeyin ma ahe riwaaya kale caddaynaysa waa saxaabi kale saxaabi kale w <clears throat> laakiin xadidka abu hurayra waxaa caddaynaya faqaala acraabiyun fi الsalaaة allahuma arxamnii warxam muxamada walaa tarxam macana axada salaadda dhexdiisaa ku yidhi wadaadku markuu ducaysan wuxu hi allahuma arxamnii warxam muxamadan walaa tarxam macana axada ilahu u naxariiso maxamedna u naxariiso cid kalena ha u naxariisan nabig wuxu uhi laqad taxajarta waasican cinda albukhaari wa axmed wahayrihima waxaa kaloo laga qaadin xadiidkaas iyo saxaabigaas uu yidhi baa nabigu qiray ducada fi sala inaan xuduud lahayn ducadu hadday fi sala ku saabsan tahay waad sii dayn laakiin waxaa fadli badan shayga ma'tuurka ah ee nabiga laga soo guuriyey xaggana sugan haddii sataa ay ku gembido waad sii daynaysa xataa culama waxay qabaan inaan af soomaaligaada ama luqada kalead garanayso ama sawaaxiligaada ama eh, axmaarigaada ama aad ku ducaysanayso mar hadday duca tahay wadaaddaa sidaa qaba lama ogola warkan salaadu luga carabi waxaan ka socon maayo leeyihi waa masale khilaafiyad bayna culama waxaa laga yaaba marka nabiga yani akhlaaqdiisa deganaashihiisa bar imaankaa lagaa qaadiya dad xoolahaadiy eh, eh, waxaa ummadda u diida haddana naxariista ilahay baad xandaabanaysa ood isbaar u dhiganaysa indhaha faraha lagaa gelinaya marka qaarka lakiin nabi tartiib buu u shega waxa shay ballaaran ayaa soo xidhay ilahina kaa yeeli maayo warka waraan soconayn haddaad tiraada aniga maxamed bes u naxariis ilahay kaaba yeeli maayo leanno nusuustu dhan baa cadaynaysa hawsha inay kaa soconayn marka lagaaba aqbali maayo waa ictidaaf fi ducaa waa xadgudub fi ducaa wey ama fi jaamic tirmidi wayri wa fi sunan abi daawuud saxaabiba wuxuu arkay wiilkiisu wal ilaahw jannada igeli inaa naxariiso weliba waxaan ku weydiistay jannada guriga ku yaalla dhanka midiga cad baan ku weydiistay markuu salaadda ka baxay iyo aabbihii oo saxaabiba u yeer wuxuu aabbo waxaan ku weydiiyey nabi maxamed wuxuu ihi aakhiru zamanku waxaa iman doona qolyo ku xadgudba ducada allabariga iyo weysada dahaarada ruux miyaarta waswaas qaba maanta la iska daba noqon oo marna lugaha kor u qaadi mar tallaabsan mar maanta meel biyo raac naftu ka bixi ayib ducada ha ku xadgudba ilah aduu jannada ku geeye maxagaa maqan buuri daar dhinac ku taalla iyo mid bidix ku taalla iyo mid cad iyo hawlaha hawl kuu taalla maha waa faraqeeraysi wey ilaahu ii dambi dhaaf ina xaris jannada io geedhi jannadu meel xun ma lehe guuri midig ku yaallay mid cad iyo hawlaha ka baxdu waa xadgudub ayib marka wixii marka haddii ducadu ayna ictidaa wadanin shuruuda lagu aqbala ka ta waa inaad xadgudbin wala wax dembi adan la imanin tanu waa dembi ilahu aniga maxamed u naxariiso cidkaan u naxariiso dembi wey intan dambe nebi maxamed aniga ilah noo naxariiso waa la ogolyahay laakiin ummadda ha u naxariisanin dembi wey iyadu kaa socon mayso قال xdثnي يحيى بن أعلى ضعيif الأسلمي عن يونس بن khباab صدوق يخطئ عن مجاهد بن جبر المكي عن بن cمر قال سمعت النبي يستغفر اللha في المجلس مئة مرة samictu waxaan maqlay annabiya rasuulkaan maqlayo yaquulu yastakfir lah ilahi dambi dhaaf weydiisanaya fi lmajlisi hal fadhi miata mara boqol wax ka badan idan xadiidku dacfigiisaas dariiq kaloo ku yimidba yaa kabaya dariiq kala kabaya ayib sheekhuna wuxuu kugu celiyey raqamkii oran soo maraysay lix boqol toban iyo sideed buu kugu celiyey wa haaniyan tabarani fi ducaa kun sideed boqol labaatan iyo afar can طariiqa abi isxaaq asabiici can mujaahid mujabrin buu ka warinaya idan dacfigi mesha waa ka baxay rabbi ikfirlii buu nabigu odhan ilah u dembi dhaaf watub calaya iga toobad aqbal warxamnii i naxariiso inaka anta tawab raxiim xadaana cubayd bn yaciish almaxaami alcataar abu muxamed iqat imaam qaala xadaana yunis ibn bukayr waa iqa ama xaafidku wuxuu yaha saduuqun yukhti ayib xoogo waxyaaba lagu haysta waxaa yunis ibn bukayr qolyaha boqorada madaxweyneyaashu ka ag la sheegaa irjaan waa lagu sheegaa maxaa salafku aad iskaga ilaalin jira nin culamo ah inuu maamulkaas iyo madaxweyneyaasha u nacamlayo ka daba wareego iyo lama ogolaan jirin bal wuxuu ahaa qadxi fii diinihi wacani fii diinihi buu ahaa weliba markuu ugu tago nasiixe iyo bal awaanisid intaa iy ahayd laakiin ninkii la ogaayo inuu u nacamlayo ayaga shar iyo khayb iskaga mutaabacayo ka daaqadaba laga bixin jiray lasma weydiin jirin kaas xataa salafku waxay diidi jireen ninka boqorada u taga xataa waana ugu tag maysan ogolay lanna maxaa yeelay boqoro waa niman dhib badanoo magtaba ku soo jiida xoogudaa lagu dhiibi mar waa yar xusan waa yar gaban idan waxay noqonaysa ida akalat ilbutuun istaxyat alcuyuun way marka ayada afa xuna xishoodaa soo bixi khalad badan baad qiri waana camlayn yasman baad noqon marka dambe idan lama ogolo waman ataa abwaaba sulطaani iftatan aw iftutin <clears throat> can ibn isxaaq maxamed yasaar ibn isxaaq saaxib almaqaazi can naafic ibni cumar qaal inii la adcuu anigu waan ducaystaa fii kulli shayin shay kastaan rabbi baryaa oo min amri arrintayda ka mid a arrimahaygoo dhan ba ilah baan weydiistaa mobaylka hadduu iga jabo ilah hagaaji baan dhahaa yani ma aha ducadu inaad taao markay arrin adag ku qabsataad gacmaha taagto fii umuurika u baahantahay xaajaadkaada danaha o dhan rabbi weydi subxana xataa rabbi waxaa weydiistaa buu ihi an yufsix allaahu ilaahay inuu dheereeyo fii mashi daabati xataa gaadidka socodkiisa ilah waxaa dhaa bu gaadidka gaadid hayinoo socod badan dheeree ka dhig oo tilaabada si fiican u tuura ayagoo loogii xayawaanku mid kasta waa abuuray inuu u tallaabsan xagga nogsa ka badin karin idan yaa abuuray ilahay baa subxana watacaala yaa maamula lugtiisa yaa haya rabbi ilaahu barinuu sii daayo ka dhigo wax aan la gaari karin xataa baan weydiistaa an yafsix allahu ilahay inuu waasiciyo oo dheereeyo fii mashi daabatihi daabadeeda socodkeeda xataa araa ilaan arka buri min daalika arrinkaas oo socodkeeda ah maa yasurunii wax farax geliya marka ilah u baryo oon dha ilaahu hashayda ama gaariidkeeda ama faraskeeda ama gammaantiisa ilah lugteeda sii daaya jenigeeda ducada intii la aqbala waxaa ka faraska dheeranay oon socdaanan ku aqoon jirin uu ka soo baxay daciifu isnaad fiihi can bni isxaaq lakin sida raadi xadiiku waa xasanu isnaad in ibn isxaaq cancanadiisa laskaga cileeya asuu waxna kaaraaya xadiidka aysan ka muuqanin ama qaniino kale yani ma fiicno laakin xasan isnaad baan len xadiidka insha allah xadaثna abu nucaym alfadl bn dukayn qaala xadaثna camr bn cabdilaah abu mucaawiya النخعي الكوفي ثقة صالح الحديث قال حدثنا مهاجر الصائغ التميمي مولاهم الثقة أبو الحسن وكنيديس عن عمرو بن adraka aljaahiliyaa wاlislaam ninkan camr bn min alawdi ah wuxuu ku islaamay calaa yadi macaad bni jabal macaad ragguu soo islaamiye waxbaray buu ah laakiin nabiga lamusa ab can cumara anahu kaana fii yadcuu cumar buu ka warinaya anahu waryasaaniye kaana waxaa ahaa fii yadcuu cumaru cumar wuxuu ku ducaysa waxaa ka mid ahaa allaahuma tawafanii maca alabraar ilaahu dadka wanaagsan iraaci wey meeshay kulli adaan sulaxada iyo ahlu khayrku ilah raaciga reebi wey ayib abraarta jamcu bar ama jamcu barin wey ilaahay oofso oo naftiga qaad maca alabraar walaa tukhlifnii ama walaa tukhallifnii ilaahu hadib dhigin fi lashraar kuwa xunxun alla reebin wey intii suulaxad intaad oofsatay iyo ahlukhayrka ay dhammaadaan inaan kuwo xuno fasaqe iyo fajaar dhexdood aan ku geli ilah wasinboorin jir dadka hore ilah waraaci walaa tukhallifnii ama walaa tukhlifnii haydib dhigin geeridayda fi lashraari kuwa xunxun dhexdooda aan ku dhinto jamcu shariir wey wa alxiqnaa allow i haleesho raaci iga dabagee bil akhyaar inta suubane wanaagsan xadaanaa camr ibn xabs camr ibn xabs ibn khiyaas qaala xadaanaa abi xabs ibn khiyaas qaala xadaana acmash sulaymaan ibn mihraan qaala xadaanaa shaqiiq shaqiiq ibn man ibnu salma kunyadiisuna abu waail axiix qaala wuxuu ihi sheekaas kaana cabdulaahi cabdulahi bn mascuud wey cabdulahi bn mascuud wuxuu ah yukfiru kii badiya an yadcuu inuu ku ducaysto an yadcuga inuu ku ducayso bi haaulaai dacaawaat ducooyinkan soo socda wuxuu odhan jiray cabdulaahi rabbanaa aslix baynana ilaahayow dhexdaanana wanaag dhig muslimiintu waxbay kala tabanayaan waa laysqoonsanaya waa laisku dhacayaa qolyaha xoogu ishardinaya ayib allaahuma aslix rabbanaa aslix baynana wahdina allow nagu hanuuni subal islaam islaamka wadooyinkiisa alla unaga hanuuni bacdu nusakh waxay qorayaan wahdinaa subul asalaam wadooyinka nabadgelyada allawna mari wanajina allaw naga kori naga badbaadi min aulumaat mugdiyaalaha iyo kufriga iyo dulmiga iyo fisqiga ila nuuri nuur xaggii noo bixi wey wasrif allaw naga leexo naga weeci canna xaggayaga alfawaaxisha waxyaabaha xunxun ee dunuudku ka tahay maa dahara wixii muuqda minha min alfawaaxish wama baطna wixii qarsoonba xumaanta teeda qarsoonee muuqata ee basharka banaadam ay arkaan iyo midda qarsoonba allowna dhacgara marwo wabaarig lana allow noo barakee fii asmaacina dhagahayaga maqalka dhagaha dhagahayle waa nicmo maogta maqalka allow ii barakee ayib oo haddaan weynanahay ha ii shaqeeyeen ayib oo hadday abaaro dhacaan ha ii shaqeeyeen si fiican wax ogu maqlo wa absaarina iyo aragayaga wa quluubina iyo quluubtanaga ila mogta qalbiga inuu qalbi saafiya oo khayrka jecel noqdahay waa wanaag inuu waa qalbi madow oon xaqu uusan gelaynina waxa weyaan halaag iyo hoog wey wa aswaajina iyo xaaskanaga iyo waduriyatana warasanimada warasada iyo awlaadana allow noo soofi wa tub calayna allow naga toobad aqbal inaka anta tawaab araxiim allow waxaa tahay towbadda mid aqbala naxariistana wajcalna allow naga dhig shaakiriina kuwa abaalguda ku sugo nicmada sheegta ilaahay subxaana wa tacaala inuu u gala shukrigu muxuu nodaa qawli ficilba waa nodaa shuriga loo baahan yahan waxaa weyaan hadda laga hadlayo waa shuriga camaliga ficiliga wa qaliilu min cibaadihi shakuur wajcalnaa allow naga dhig ina wx tira ilah baa waxna ii samey af ka sheegtay xaggana camalkiisa lagaa waayo waa musiibo ayib wajcalnaa allow naga dhigi shaakiriina kuwa shukriya oo mahadnaqa linicmatika nicmadaada musniina ammaana biha nicmada ilahay ka mahad sheegto ammaana qaa'iliina yidhaahda biha binicmati ku qawla ka soo baxdo wa atmimha ilaahu dhammaystir calayna dushyada hadduu wax ka dhima ilah noo dhamaystir ayib lain shakartum laaziidanakum wy xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna سulayman بن مغيرة المkزومي can hاbت بن أسلم البناني qاala kana أنس أنس wuxuu ahaa أنس بن mالك إida dacaa hadduu u ducaynayo لأkhiihi walaalkii rux walaalkii u ducaynayo yaquul wuxuu odhan jiray jacala allaahu ilaaha yeelo calayhi fulaan dushiisa ninka u ducaynayo salaata qawmin abraar qolyo wanaagsan ducada allaha siiyo idan waxaynu ka qaadana saxaabadu in dadkana waa u ducayn jireen ayaga ama dad kale taabiciintana noo ducay odhan jiray inta waynu haynaa ayib laakiin dhaqan ka dhigato ruux kasta tareehyadalo ruux lagu jira alla oga bal ku soo daadawood aamiin or adiguna aamiin haddee noo ducee in baasha saa laga dhigana ma fiicno marmar ruuxaad khayr ku tumayso ka ducayso waa la ogolyahay laakiin inay dhaqan kuu noqoto ruux kastaba gacmada horrato marka dambe waxay keenaysaa ruuxii aad ka dalbanayso inuu kuu duceeyo laftarkiisa xoog inuu gala kibiro isla weynan ah bacd aama almaalikiya waxay ku cilayay imaamku markuu ummadda tujiyo durbaha kaco oo maxaad ka rabtaan waxay dhn meesha hadduu sii fadhiyo dadka soo galahayay iyo dadka socda wuxuu arkayaa ninka u khatarsanaa meesha u weynaa meesha fadhiyo asaguna xoogo shaar buu labisanhayaa sababaa marka looga badbaada dubaha kacodalkaa dh faiisto idan wii adg xumaan keeni kara in laga fogaada laakiin taa sunada khilaafsanta imaamku fadhinaya hadduu doona wuu kaci karaa laakiin dhaqanka o badna inuu fadhiyo sa darteed ba saxaaba markuu nabigu maalin amin galaba durbe istaagay ee guriga caaisha nabigu durbagal waa la yaabeen annabi maxamed waa malad cijirin idan sunan badada cadaynaysa in nabigu fadhi jiray salawatullah salam aleyh marka dan lay waad istaagi karta laakiin asalku waxaa wey inaad meesha xoogu ku dikriyo fadhido jacala allahu ilaah ha yeelo calayhi ninkaan u ducanaya hebel ahaa salaata qawmin yani ducaaa qowmin qolo ducadood abraari ilaahay adeeca oo ilaahay subxaana wa tacaala u wanaagsan laysu aan ahayn bidalama kuwa dulmi badan ilan mar mubaalaay noqotahay una badan tahay weliba dalama kuwa dulmi badan aan ahayn walaa fujaar kuwa faajirnamo badan oo ilahay subxana wa tacaala ka fogan aan ahayn yaquumuuna aleyla habeenkii istaagu qiyam leilka tukada wayasuumuuna nahara maalinkana sooma maalinka hansooma habeenkana qiyaamayl la yimaada aan faajiriin ahayn dad eh, dhagarowa ama dul badana ah, ilaah kuwaa ducadoona hebel u aqbal wey u duceeyeen axiixun mawquufan waqad saxa marfuucan sheekh ayb inuu nabiguna saa ku ducayn jiray baa sugan xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abulyamaan sanadkan tashwiish baa ku jira shaakhibaanna saasuu kaga tegey raxmat ullah laakiin sida raajix waxaa weeye xadaanaa ibnu numayr xadaanaa ibn اlyamaan abulyamaan waa sheikhu اlbukhaari alxakam ibn naafic dabaqadaa ma dhici karo ثaaniya ibn numayr waa cabdulaahi ibn numayr cabdullahi ibn numayrna abulyamaan waxa kama wariyo lama kulmin weligii ayib waxaa weeyaan dalka wax kaa wariya in la yihahdo xadaanaa ibn numayr xadaanaa ibn اlyamaan ibn اlyamaanna waa yaxya ibn اlyamaan ninka loo yaqaano wey maxaa yeele ana abalyamaan laysa lahu simaacun min ismaaciil bn abi khaalid waxaa kaloo dhici karta xadidku inuu ahaa xadaanaa abulyamaan alxakim naafic xadaanaa ibn numayr oo cabdullah ibn mersana waa macquul laakiin sidaa iyada ah haddii la yidhahdo waxaa meesha ka baxaysa oo laleeyahay caankuma aha cabdlahi bn mayr wax ka wariyo can ismaaciil nabihali caankuma ah idan waxaa raajixa inuu noqo sanadku xadaanaa ibn numayr xadaanaa ibn lyamaan oo ah yaxya ibn lyamaan qaala wuxuu uhi sheekaas meesha abulyamaan u bedela un ibn lyamaan oo yaxya ibn lyamaan ah u bedela qaala xadaanaa ismaaciil ibn abi khaalid qaala xadaanii samictu camr bni xurays camr xuraysna waa taabici waa saxaabi sahiira wey yaquulu asagoo leh dahabat bi ummii hooyadabaa ila tagtoo isii qaaday dahabat bi waxaa ila tagtoo isii qaaday ummii hooyadeyda ila nabiy rasuulka geysay sal ly slam iyadoo isagoo yarba hooyadii qaada nabiga u geysay salawatullah calayh ayib famasaxa calaa ra'sihin madaxayguu nabigu gacanta mariyey wa dacaa nabi wuxuu igu duceeyey birifqi irsaaqad buu gu duceeyey in awlaad iyo cilmi iyo khayr iyo in lagu irsaaqo axiix xadaanabukhaari u keenaya nabiguna ummadda u ducayn jiray salawatullah slam alayh buu u keenaya sahiir iyo kabiirba xadaana muusa ismaaciil atabudaki qaala xadaana camr bn cabdillaahi aruumi maqbuul buu xaafidku ka cabiri laha kasida raajixa waa xasan xadiis ninka asaga ah qaala wuxuu ihi ahbaranii waxaa ii waramay abii aabbahay baa ii waramay aabihii oo aadi cabdlaahi aabihii wuxuu noqonaya cabdulahi bn abdiraxmaan aroomi xaafidkuna wuxuu yidhahdaa xaafidku asagu ka gaabsado xoog sheegay lakin ibn xibaan baa tawsiqiyey sheekh wuxuu leeyahay waa saduuqun cindi maxaa waa taabici wiilkiisa wax ka warinaya wax jarxina laguma sheegin marka ariiqadii cabaar bu kuso soconay bu sheekh hadda maraya raxmatullah alayh akhbaranii abi can anas ibni malikin qaala wuxuu yihi sheekaas qiila lahu anas waxaa lagu yidhi ina ikhwaanaka walaalaha anasow atowka waa ku yimaadeen min albasri kaaga yimaadeen yani jamaaca min asaxaaba aw min ataabiciin baa basre ka yimid anas ugu yimid marka azaawiya meesha loo yaqaano isagu eh, beer ugu taala guri yarna ugu yaala wahuwa yowmaidin anas maalinkaa wuxuu joogay bizaawiya meesha loo yaqaano litadcuwa allaha ilahay saad u barido lahum lilakhwa gaalo waxay kugu yimaadeen inaad u ducayso min asxaabi rasuulilahi baa tahay waayeeldiinta ku ciraystay baa tahay idan khaadimkii nabi maxamed baa tahay ayb alaabbaas kugu darmatay qaala wuxuu yidhi allahuma akfir lana warxamna ayb in jamaaca min almuslimiin tageen anas u tageen duca weydiisay u duceeya meesha ku sugan ayb qaala annagoo habiid howlaha aad baa iskugu dhibi jira haye sheecisman wax badan baa idinkagu hortaagnayn buu leyahay shekh cusmaan ayb idan khalqiga yaan wax la moodin ilaahay khayrka laga rajeeyo ninka aad khayr ku tuhmaysana marka qaar ka ducaysa shaqa laga dhigin ayb leanna dhaqanka salafkaa sidaa ah axmed wuxuu le raxmatullah calayhi ma banaano in ruux hadii koore daba istaago loo qaso laakiin marmar goob laiskugu yimid meel allabaroo kale aan masaajid lagu kulmo kale waaqaca mucayana in ruuxa muslimka ducaystaan waa loo gelyahay aahaar kaiiran waxaa arrintaa u eh, ibn abi shayf musanif u keena ina lilah raaji anu ahlu khayr baan ka hadlayna dadaan tukan jirin oo gaala ah kama hadlay ayib cidda ugaaska cid kale ma ducayn karta ashraafta bisa ducaynaysa iyo raw xasan bas ha ducaynan sheekhaasha laga ducaystay howlahaas waxba kama duya ilah waa loo samey subana watacaala ilah waa loo samey subana watacaala laakiin qoysku dooni ha ahaadeen ninka muslimka khayr lagu tuhmayaay marka qaarkood xoog ka daadsa shaqana ha ka dhiganna hawshaas waa in la fahmaa muhiim wey jiddan ayb hawshaa maa inaan qabailka aan sheegay aan tuhmaya laakin waa dhaqan somaaliya ka jira wey oo loo bahan ya in la daaweeyo ayb <clears throat> wahuwa yowmaidin bizaawiya meeshaasuu joogay litadcua lahum faqaala wuxuu hi allahuma akfir li allaw noo dembi dhaaf warxamna noo naxariiso wa aatinaa nasii fi dunya adduunka xasanatan wanaag wa camal wanaagsan iyo khayr iyo barwaaqo wa fi alaakhirati xasana waqina cadaab annaar cadaabka ilahu naga foge fastajaaduuhu noogu darbeydheen wajhi cadashe khayr allah ku siiye fastajaaduuhu way ka korkiiyo dhalmeen noo kordha bay faqaala haddana wuxuu hi mila idin ku celiyey faqaala anas marka wuxuu yidhi in uutiitum haddii la dhinsiiyo haadaa intaanaan soo sheegay allahuma akfir lana dembi dhaaf adaad heshaan warxamna naxariisna aad heshaan adduunka wanaag iyo xasano aakharana xasano cadaabkana laydinku koriyo maxaa idiin dhiman waxba idima hadhan weeye nimadii warka joojiya buuri faqad uutiitum waxaa laydin siiyey khayra adunya waalaakhira aakhira khayrkeeda iyo addunya khayrkaba waa laydin siiyey wanaag addunya mid aakhira baad haysaan wey saxiixu lisnaad xadaana abu macmar qaala xadaanaa abu macmar waa la gartay kumuu ahaa cabdulahi bn camr ibn abiajaaj qaala xadaanaa cabdulwaaris ibnu saciid qaala xadaanii cafwan xadaanaa abu rabiica sinaan ba sinaan ibn rabic in badan baynu soo marray ninka magaciisa abu rabiicu caan ku yahay kunyada ayada magaciisana waxaa la yihahdaa sinaan ibn rabiica albahili saduuqun fiihi lin qaala xadaanaa anas ibni maaliki qaal akhada الnabiyu nabigu wuxuu qaatay maalin maalmaha ka mida ufnan laan buu aaday ulbusaa u aaday fa markaasuu nabigu gilgilay saasuu ruxay markaa usoo cididaala intaa ushaa qoota taa u gilgisho ushaad qabanaysa waad gilgilaysa xooggeeda iyo sawaadkaad eegeysa fa nabigu waa gilgilay ama waa cudiyey ama waa ruxay waxaa tiradaba falam yantafid ushii maysan gilgilin waxba kama daadanin ushu markay caleen iyo qashin iyo wax saaren oo saa tiraada in wixii daataa la rabaa nabigu usha wuxuu u qaaday waa gilgilay tusaale buu ku bixii rabay caleenti iyo laanihii wadatay wixii baa daadan waaye fanafadhu nabigu waa gelgilay falam yantafid waxba kama daadan mana gelgelanin uma nafadahu aaniya mar labaad buu nabigu gelgilay ama ruxay falam yantafid uma nafadahu mar saddexaad buu nabigu ku celiyey faintafada markaas wax ka daatay waxbaa ka dulduulay caleni wix lamida nabigu tusaal hore marka waa kana qaala nabigu wuxuu ihi ina subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah yanfidna waxay daadiyaan oy hoodiyaan alkhaaaya dunuubta kamaa tanfidu say u hoobiso ama tunfid waxaa tidhahdaa u hoobiso ashajaratu geedku u hobiyo ama u daadiya waraqa caleentiisa geedku markii jeelada xilli dambe la gaaro calinta waa ka daadataa geedaha qaarkood oo waliba say dhirta u badan tahay wey dhirta dogaadda baxday ee baxda markuu diracda la gaaro calinta waa ka daadataa laantaa aan gelgelay caleentan hayse u daadatay bay adkaartaa ruuxu muslima la yimaadaayey dunuubtiisa u hoobata una daadataaba nabigu tusaalasu ka rabay waxaa laga qadanaya mararka qaarkood inaad marka darsiga aad sarxaysa u baahanayso tawdiix wixii in suura lagu bixiyo ayib oo mararka qaarkood aad u bixiso wax ruuxu uu durba u fahmi karo durba uu qaadan karo oo hada korin un oraal iyo eh, maxaanku dhaha waadi iyo cod wax lagu jeedinay inu mararka qaarkood aad u baahanayso inaad wixii tusaale muuqdo o ficil aad ka muujiso xadaana abu nucaym alfadl ibnu qaala xadaana salma ibn kuhayl qaala samictu anas yaquul mar ariiqan bukhaari hadduu maro waa min wuxuu noqdaa inta badan salama cafwan waa ibnu wardaan baa raba salm ibn wardaan wey ninka daciifkaa wey xadaana abu nucaym qaala xadaana salama ibnu wardaan qaala samictu anasan yaquul atat imra'atun haweeneeda waxay u timid annabiya rasulka u timid salawatullah waslamu alayh tashku ayadoo u sheeganaysa ilayhi rasuulka alxaaja baahi bay u sheeganaysa baahi iyo dhib bay u sheegatay aw bacda alxaajati ama baahi barkeed bay u sheegatay faqaala wuxuu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa khayrin wax ka wanaagsan min daalika baahidaa idiin sheegatay laba gabdhoodoo ansaarina waa u yimaadeen gabadhiisii faadumeed nabiga waa u timid ayib sabaayaad iyo khanaa'im la keenay faadumiya cali ma aysan lahayn gacan yariya khaadim u ma aysan lahayn faadumada gaba yaro hooyada kusoo kortay nebi maxamed gacanta ku haya ahay markay guursatay noloshii in gurigii la maamulo oo raashinka la shiido oo la dhaamiyo aad bay ugu rafaaday caliba markii aad uga xanuunsaday faadimo dhibka haysta faadima wuxuu ku yidhi aabbaha intaad u tagto maanta waxaa loo keenay wuxuu nabiga loo keenay addoommo fara badan iyo khudan baa la keenay nabiga orod u tago weydiiso ee khaadim inuu ku siiyo ayib markaasuu nabiga u timid hawsha u sheegatay nabiga wuxuu ku yidhi intaad ka daysa khaadimka waxo dhan tawxiidka idinkan qaado orad buu noqon idan khaalidin wuxuu kuu qabanaya hawlahan yare adduunka mukaa caawin laakiin tanaa ka khayr badan wey markaad habeenka seexanaysa adiga caliba akhriya laysaa dhah askala badan baa laba marka faaduma xadiidkeedana waa macquul in eh, labada gabdhood ansaareeda kale u yahayna waa macquul wey idan aslu xadiid waa saxiix min xadiidi caliyin bukhaari baana soo saaray fi saxiix iyo hayrkiiba alaa adullaka miyaanaan kutusayna calaa khayrin min daalika arrintaa wax ka wanaagsan waa kana tuhalliliina allaha ilahay baad u tawxiidsan wey alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex goor yani laa ilaha illa waa tahliilka wa loo jeeday tawxiidka la iman wey cinda maqaaminka markaad seexanayso wa tusabixiina ilahay baad nazihood hufio ceebtaad ka hufi iyo wixii nuqsaana uusan mudnayn alaaan wa alaaiina saddex goor subxaan allahi baad soddon iyo saddex odhanaysa wa allaha ilaahay baad mahadin arbacan wa alaaiina soddon iyo afar goor fa taa waxaa weeye mia boqol weye soddon iyo saddex soddon saddex waa lixdan iyo lix kuda soddon iyo afar kale boqol saran wey waa boqol xidhan fa tilka miatun wey oo khayrun ka khayr badan min addunya wamaa fiiha yacni waa ruuxa garanhaya wey yani ruux hadduu iimaankiisu xoog badan yahay oo fahmi karaayo aakhariya adduun inuu qiimeeyo garan karo ayib oo diinta macaanka iyo tawxiidku u dhacaayey yani waxaan wuxuula noqonaya waa alxbsakiir ayib daciif alisnaad fiihi salama ibn wardan daciif laa bas ama israaci ama kala go ama tawxiidka ka soo bilow ama taxmiidka ka bilo ama subxan lah ka bilow lakin bacd saxaba waxay ohan jiren hala israaciyo bacd saxabana waxay ohan jiren la kala gohiyo dhibba ma wa qaala الnabiy rasuulku wuxuu yidhi man hallala miatan yani bhada sanad nafsihi wey sanadka hadda nabigu wuxuu yidhi man hallala miatan boqol ninkii tawxiidsada wa sabaxa miatan boqolla subxaan allah yidhahda wakabara mia boqol allah akbar la yimaada khayrun lahu wuxuuga khayr badan intaas uga khayr badan tahay min cashri riqaabin toban qoorood oo yuctiqa u xoreeyo toban ruux muslimiin intaad soo qabato inaad xorayso iyagoo addoommo ah waxaa ka khayr badan intaa inaad la timaado iyo wasabci badanaatin toddoba halaad oo yanxaraw uu gowraco toddoba gele ay gowraco tira masaakiinta muslimka ha cuneen maanta si fiican u noolaadeen beri waxayna qur looma hayee toddoba nefoo geela toddoba nefoo geela waxay deeqaan toddoba boqol wax ka badan bay deeqaan ayib ayib haddii magaalo la joogan dee laba kun bay deeqaatay mi hadii la joogan dhowr boqol ka banaan mahayaan marka waxaa weeye intaaba waxaa ka khayr badan weye waxaa ka khayr badan tawxiidkaasa ka khayr badan iyo adkaartaas aciif faata nabiya nabiga waxaa u yimid bihada sanadi nafsii wey nabiga waxaa u yimid xadiidka hore waxaanu sheegnay salami wardan uu ku jiray asalkiisa waa saxiix min xadiidi caliyin fi saxi bukhaari wahayr faata nabiya rajulun baa u yimid faqaala wuxuu idhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow ayu ducaai afdalu ducateebaa u fadli badan qaana wuxuu ihi sal illaha ilahay weydiiso alcafwa inuu ku cafiyo iyo wlcaafiyata caafimaad weydiisaadhig dambi dhaaf iyo fayoobi rabba weydiis subxana wa tacaala caafiyada dambe waa fayoobi ta waa safxi iyo cafi iyo makfiro wey fi dunya adduunka iyo walakhirata aakhiraba yani caafimaadka adunka wuxuu keenayaa in nifaaq ilahay kaa caafiyo cudurraa xunxun rabbi kaa caafiyo xasadka rabbi kaa caafiyo furinimada rabbi kaa caafiyo bukliga rabbi kaa caafiyo yani cudur kastoo adduunka ku xun aakharana ku xun rabbi kaa caafiyo adduunka ayib diintana ku xun aakharana lagu cafiyo uma aataahu lkada haddana beriba kusoo noqday maalinkii waagi ka beriba kusoo laaftay faqaala xuli yaa nabiy allah ayu ducaay afdal nabi maxamed oo duca seebaa u fadl badanoo ku ducayso rasulku xuli sali lah ilah weydiiso alcafwa wاlcaafiyata fi dunya wاlaakhira allahuma ini asaluka alcafwa wاlcaafiya fi dunya walakhira dheba la yidhi faidaa ucطita haddii lagu siiyo alcaafiyata caafimaad iyo fayoobe lagu siiyo fi dunya wاlaakhira faqad aflaxta waad liibaantaa le liibaantayba maxaa ku dhima marba haddii ilaahay ku caafiyey min alamraad baainiga iyo midda daahiriga midda diiniga midda duwaniga rabbi kaa caafiyata hadda loo jeedana xaqiiqatan waxaa weeye maradka waxaa weye nafsiga iyo qalbiga ah wey ta loo jeedo iyo diinta dhaawacaya xiqdiga iyo xasadka iyo munaafiqnimada iyo iimaan yarida iyo ducfiga kugu jira wey taasa loo badan yahay faqad aflaxta waa libaantaale saxiixun maxaa weye bishawaahidi alkasiira wamaca fiihi sarama ku jira laakiin xadiiku shawaahid fara badan duruq fara badan bule waa saxiix ayib xadaثna aadam ibn abi iyaas ثقة imam shekh الbخاري qاla xadaثna شhucبة بن الxajاaج عن اljurayri سacيid بن iyaas عan abi cabdالlahi الغanwي fii bacdi nus waxaa ku qoran can abi cabdilaahi alcanazi baa ku qoran laakiin hanawigaa sax ah ismhu ximyari baa loo yaqaana ibn bashiir alximyari iqat imaam can cabdilaahi bn samit alhifaari iqat imaam min iqaat taabiciin can abi darin can inabiyi qaal axabu alkalaami ila allah hadal iyo weedh mida rabbi loogu jecel yahay lagu hadlaay waxaa weeye subxaan allah laa shariika lah ilaahay baa nazahan oo waxay gaala ku sheegaysa ama jahmiye ku sheegayso ama in ay ku sheegahayaan ama nasaari yahuud ay ku sheegayaan in allaha faqiir in allaha haaliu alaaa iyo cusayr bn allah iyo masiix iyo hooyadii waxa weyaan haaliu alaa hawahaaso dhan ilahay baa ka ofan a liraxmaani an yatakida walada laa shariika lah ilaahay wax la wadaaga maamulka iyo cibaadada iyo tasarufka fii jamiici umuur ma jiraan lahu lmulk mulki allah iskale meelu ku yimaadaba albaa la geliya istiqraaqiye ah walahu alxamdu mahad meela ku timaadaba rabbi baa iska leh wa huwa calaa kulli shayin qadiir shay kasta rabbi subxana watacala kii awoodo wey laa xawla xeelad iyo tabca malihin weeye tabar iyo walaa quwata awood midnaba tabca dagaal iyo taatika iyo xeelad aan ku baxsanno malihin walaa quwata awood iyo muruq aan wax ku muquuninana malihin wey ila bilah ilahay baan xeelada aad leedahay xagga rabbi ba ka timid awooddaad isboodayso xagga rabbi ba ka timid ilahay baad awood ku leedahay xeeladna ku leedahay subxana allahi wa idan hadalka asaga ah intaas yaa ilaah subxaana wa tacaala wuxuu maqal ugu jecel yahay yani bacd alqur'aan bacda kalaamihi subxana wa tacala xadaana salt bn muxamed iqat imaam qaala xadaana mahdiy bn maymuun iqat imaam qaala can e, aljurayri saciid ibn abi iyaas saciid ibn iyaas e, aljurayri can jabr ibn xabiib iqat imaam jabr ibn xabiib ibn xabiib kaana imaaman fi luga nin imaam xaafid oo weli aad yaqaanu ah can ibni kalfuun ibnata abi bakr caaishata radi tacala canha qaalat dakhala calaya الnabiyu caaisha waxay leedahay rasuulkaa ii soo galay waana usalli anoo tukanaya walow rasuulkuna xaaja dan buu lahaa dan buu lahaa rasulku sal l slam iga doonayey inaan u qabto waanan tukanayey markuu ii soo galay faabdatu caleyhi xooguu baa ku raagay abdatu caleyh waa ku dibdhacay waa ku raagay xooguu nabigu ay dhararsaday faqaala wuxu uhi yaa caaisha caaishay calayka ogow wey bijumal ducaai ducada teeda kooban ilaahu biyo isii oo baad isii oo carruurta ii barake oo kan isii oo kabta ii hagaaji oo meeshanintaani waxaa ka fudud rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar yani ducooyin kooban baa la rabaa balaayi hore reeban maxay dhaheen somali balaayi hore balaayi hore waxay dhaheen roorantii dambe reeban hareeraha raraaban hoosta riixan kor raaran waxa maxaa kugu wata ilaah balaayo iga difaacay gara mar iska dhe ilahu cadowgaa naga iga difac baa kugu filan ilahu cadowgaana marooday rah marooda ku istaaga ka dhig ras iyo ruf iyo rah marooda ku istaaga ku leeyihi rah marooda ku istaaga waxba maayaan la arkay ku filan hadde mogta fii diin wa maali iyo awlaadi wax ahli ku kayso bada shaqa ka dhigata lama doonayo mogtahay marka ila ruuxdaaba kuu taaganba ducada inaad koobtaa la doonaya saxaabina wuxuu ku yiri waxaa tirahdaa allahuma inii asaluka min khayri ma sa'alaka min nabi maxamed sal slam wa bika min shari ma stacadaka yacni ereya koomaa laga raba waxaa lagu barayaa shaacoo kugu tarbiyeyn hadalkaada inaad ku gudato wax kooban hadal aad ka saacway karta waxaa ka kooda inaad tirahdo qodobo kooban sharcigu wuxuu jecel yahay inta badan wixii gaaban khayru kalaami maa dalla wadal idanna wuxuu caaishoy calayka bijumal ducaaya ducada teeda kooban urursan baa ogow baa layidhi iyo wa jawaamickiisa wax kulmiya ee maanic xaggana jaamica ee khayrba ka tegayn haddii la ilaahay khayr ha kusi khayr isi aad tiraado khayrka mid adduunyuu noqon mid aakharuu noqon waxad ka tagtay ma jiraan falama sababtu markaan salaadda ka baxay waxaa laga xadiiska laga qabanaya in ruuxa asagoo tukayn lala hadli karo oo sixi karo nabigu markuu caaisha hadda la hadlayo way tukanaysa way salaad kanaysa bixin ayib falama insaraftu markaan salaadda ka baxaya tiri qultu waxaan ya rasuulka ilahi wamaa jumala ducaa ducada keeda kooban muxuu yahay iyo waa jawaamicukiisa wax ururiya waxba ka tegin qaala wuxuu nabigu quuli waxaad tidhahdaa allahuma inii as'aluka min alkhayri kullihi ilah waxaan ku weydiisay khayrka dhammaantii caajiligii khayrka soo degdegay iyo wa aajilikiisa dambeeyaba oo aakhara iyo adduunba ah maa calimtu waxaan ogahay minhu min alkhayr amaa lam aclam ila mogtahay maskaxda binaad way kooban tahay haddii hadda khayr sheego lagu yihahdo wax yarana sheegta laga yaaba wuxuu qabsa di lagu maanta waa ku fatxan tahay wax yaroo mayrooda ka badnana sheegta laga yaaba idan khayrka ilah waan ogayn garanayo io kaanan garanayn rabbi isiibo ila cilmigiisa muxiib bikuli shayan wa acuudu bika waxaan kaa magangalay min ashari kullii shar dhammaantii caajilika soo degdega adduunka igu qabanayo iyo aajila ka dambeeya aakharada maa calimtu waxaan ogahay minhu min ashar wamaa lam aclam وأsأlka الجaنة ilah jananku weydiisandha baa lay iyo wmaa qaraba wixii dhoweeya ilayha ila jana janna ii dhoweynay ilahu jananku weydiistay iyo wixii janna ii geynay camal wanaagsan ah oo min qowlin oraahaya khayr ah iyo wacamalin falla qabta ah وacuudu bika waxaan kaa magalay min الnaari naar baan kaa magalay wmaa qaraba ilayha min qowlin aw camal وasأlka waxaan ku weydiisanayaa mima sa'alaka wuxuu ku weydiistay bih xaggiisa muxamad sal slam ila isagaa yaqaane ilaahay asaga ugu yaqaana rasulka umado dhan ugu yaqaane inii atqaakum wakhshaakum lilah waaclamakum bixuduud illah wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa mima tacawada wuxuu kaa maangalay minhu xaggiisa muxamadu rasuulka ilahi salwatu slam aleyh haddii adihii qadarka ilah ka war qadihii qadarka dhacahaya maxaad kaga ducaysan wamaa qadayta lii ilah waxaad ii xukuntood ii qadartana oo min qadaa'in qadar ama xugum ah fajcal allahu ka yel caaqibata cidhibtiisa dambe rushdan ka dhig hanuunka allahu ka dhig musiibada marka hore inay kugu adkata laga yaaba ood walbahaarto ood xanuunshato laakiin ciribta dambe ila gu dhawaajay sabr iyo ajri ga sii way fajcal ka yeel caaqibatahu ciribtiisa dambe iyo ayaatiinkiisa dambe rushdan wanaag iyo hanuun allow ka dhig baab salaati cala nabiy hada bilahi atawfiiq